lagu tuuraa nacuudu billaahi min annaar fatandaliqu way soo daadanee aqtaabuhum mindhiciradiisa fi naari naarta dhexdeeday ku daadanayaan mindhiciradiisa inta soo daataanay naarta ku daadanayaan fayaduuru waa ku wareegaa mindhiciradiisiiyuu ku wareegaa kamaa yaduuru lximaaru sida dameerku ugu wareego biraxaahu shiidmarihiisa shiidmaraha waa dhagax raashinka lagu shiidi jiray dhagax ballaaran ayaa la samaynaa oo oo dhexdana tiir ku leh ballaaran dhagax kaloo ballaaran oo dhexda ka daloolaa tiirkii la gelina labadii dhagaxa isi saarama marka raashinka meeshaasa inta lagu shubo dhagaxa hoose aa dhagaxoo kale la kor saara dhagaxa koraa marka wuxuu leeya meel geesa qori ku dhegan qorigaasaa la wareejina marka la wareejiya labadii dhagaxa ah, ismarayba markaasaa raashinku shiidmaa haddii marka dhagxaantu ay yaryihiin gacantaa lagu wareejiyaa hadduu wax weyn yaho rashiin badan la shiidaayana xayawaanka mid ka ama dameer ama rati xayawaana loo baahan wax weyn markuu yahay marka dameer haddii lagu shiidi tago waa ku wareegaa dhagaxaas oo wax shiidaya hadhow markaa qofkaan ahlunaarkaa marka mindhiciradiisii ka soo daataan mindhiciradiisiiu naarta dhexdeeda kula wareega fatandaliqu waa soo daadane aqtaabu mindhiciradiisa fi naari naarta dhexdeeday ku soo daadane fayaduuru waa ku wareegaa kamaa yaduuru lximaaru sida dameerku ugu wareego biraxaahu shiidmarihiisa fayajtamicu waxaa iskugu imaanaa ahlunaar ahlunaarkiyaa iskugu imaanaa alayhi qofkaasay iskugu imaanayaan waa ku soo aruurayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin ey fulaan hebelo eydu waa xarfu midda ey fulaanu hebelo maa shaanuka xaalkaadu muxuu yahay arrintaadu maxay tahay maxaa cadaabkan iyo dhibaatadan iyo dulligan ku baday oo ku geliyey meeshaan alaysa kunta miyaadan ahayn alaysa nusqooyinka gobol sidaas ay u qoran yihiin mutuunta axaadiista ah riwaayadihiisa gobol ka mida alaysa gaalna waxay ku soo arooreen alasta alasta miyaadan ahaa jirin wey alasta kunta amase alaysa kunta miyaadan ahayn taamurunaa inaadna amarto alaysa shanigu miyuusan ahayn oo isimka laysa damiiru shami laga dhigo alaysa shanigu miyuusan ahayn waa markaan taadu la socono alasta aysan alaysa shanigu miyuusan ahayn kunta inaad aheed taamurunaa inaadna amarto bilmacruufi wanaagga macruuf waa wax kasta oo wanaaggiisa lagu yaqaan sharciga iyo caqliga saxiixa oo saliimka ah wax kastaoo wanaaggiisa sharciga lagu yaqaan iyo caqliga saliimka ah macruufaa la yidhaahda tawxiidkii sunnadii nabiga salى الlahu عalيه wasalam salaadii sekadii soomkii xajkii jihaadkii birulwaalideynki alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar wax allo wixii wanaagooda sharciga lagu yaqaan oo dhan ah waxaa la idhaha macruufaa la yidhahdaa munkarna waxaa la idhaha wax allo wixii sharcigu inkiray oo caqliga saliimka ahna uu fahmaayo sharcigii ilaahay uu inkiray oo sida shirkigii iyo bidcadii iyo dhiiggii muslimka iyo zinadii iyo qamradii iyo waxa weeye dulmigii iyo aflagaadadii waxyaalihii xumaa oo dhan munkara laysku yidhaah marka waxay leeyihiin sawdigii wanaagga na amri jiray xumaanta naga reebi jiray maxaa naarku keenay adigaa dadka u ufil darane alaysa shaamigu miyuusan ahayn kunta inaad aheed taamuruna inaad nafartoodna amarto bilmacruufi shayga wanaaggiisa la yaqaan oo watanhaana aad naga reebto canilmunkari wixii sharciga lagu inkiray qaala wuxuu yidhahdaa kuntu waxaan ahaa cilladii u sheegaya naarta keentay kuntu waxaan ahaa aamurukum inaan idin amro idin faro bilmaxruufi shayga wanaagiisa la yaqaan walaa aatiihi anuguna lama imaan jirin idinkanin amraaya la imaada anugu la imaan maaha lama imaan jirin waanhaakum waa idinka reebi jiray can ilmunkari munkarka waaatiihi anuguna waa la imaan jir idinka waa idinka reebi jiray munkarka iska daaya anuguna munkarkaan samayn jiri ila sifadaas waa mogta waa khilaafkii nabiyaalka nabiyullaahi shucayb muxuu yidhi markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaax ma sadacto ah, ma doonayo waxa aan idinka reebayo inaan idin dabamareeyo ah, ma doonayo wax kale waxaan doonaya islaax ah, islaax iyo hagaajiyo naftayda aan hagaajiyo naftiinan aan hagaajiyo enta shay idinka reebo idin dabamarayma saasay ahay nabiyaalka dadka kale oo wanaagga dadka faraa xumaanta ka reebayana saasaa laga rabaa inay ambiyada dariiqooda maraan waxa dadka aad amraydo adugu ugu horeen waxa aad dadka ka reebaydana kow adugu ka har sidaasaa lagu badbaadaa marka waa halaagsan qofka sidiisa waa inuu ogaadaa shay kasta oo wanaag ah laba waajibaa kaa saaran laba dabaa kaa saaran kow adugu la imow labo dadkana u sheeg shay kastooo munkarana labaa kaa saaran adiga naftaada ka fogeeyo ka har dadka muslimkana uga dig marka haddaad labadii fiiri laba waajibaa lagaa rabay wanaagga la imow dadkana amar hal midaad ka tagtay labadii waajib adiga ma ka tegay waajibkii la imaamayda laakiin dadka waa amree cagaabaad ku mudana maxaa yl hal waajibaa maqan xaaraamta waxay ahayd aduguna inaad ka harto dadkana ka reebto dadkii aad ka reebaho taas waa gudata xilkaas laakiin adigiyaa la imaana xumaantii ayadana cadaabaad ku mudani laakiin taas macnaheedu ma ahan qofku hadduusan wanaagga samaynayn yuusan dadka u sheegin hadduusan xumaanta ka haraynin yuusan asagu xumaanta dadka ka reebin taas maan taas waa ka daran qofka aan dad asagu wanaag samaynayn dadkana ka reebayn xumaanti asagu aan ka tegayn dadkana aan ka reebayn waajibka uusan ka tegey dadkana uusan amrin laba dembiyuu ka xumaanta uu sameeyey dadkana uusan ka reebina laba dembiyuu keena qofka laakiin asagu waajibkii samaymaa dadka u sheegaa hal dembiyuu leey xumaantii dadka waa ka reeba laakiin asagaa samayna hal dembiyuu halkaasna ku leey marka macnaheeda ha ka fahmi war haddaadan wanaag samayhin dadka ha u sheegina iska aamus sida caamadu ay adugu haddaadan wanaag samaynayn aamus xumaanta haddaadan adugu ka tegayna adugu dadkaa ka reebi ma ahan saas ee macnuhu wuxuu yahay wanaagga aduguna samee dadkana u sheeg xumaanta aduguna ka har dadkana ka reeb waa saas ah, waa saas saa darteed waxaa dhici jirtay dad ayagu aan xumaanta sameeyo dadka ka celiyo oo madaxda muslimiinta ka mida ah, oo qof faajira waxaa dhacda madax ah in munkar badan ilaahay ku suuliyo mararka gabad waa waxaa ka shar badan mid aan dadkana ka reebayn isaguna kaarayn kaasaa ka daran Ah. marka meesha la rabaa waxay tahay munkarka adiguna ka har dadkana ka reer waajibka adiguna samee dadkana amar ee waxaa la rabaa maahan haddaadan wanaagsamihin aamus daadan xumaanta adigu ka tegayn aamus maahan saas balaayada xaggeeda ha iskugu gurin dhankaas waa dhankii ugu darnaa ah, waa dhankii ugu darnaa marka waa arin muhima ah arrintaas xaashada wuxuu xaafid ibn xajar ka soo raray hadal aad u qiimo badan ibnu jabiiru dabaar inay yidhaahdeen culummada muslimiinta wanaagga dadka in la faro xumaanta laga reebo ma waajiba maxay ta saddex qowlu keenay culummada gobol ka mida waxay yidhaahdeen waajib wey inaad wanaagga dadka amarto xumaantana aad ka reebto muطlaqan xataa naftaadu hadday u go-aydo halkaasay mareen xataa naftaadu hadday u go-aydo sababtoo ah haddaad wanaagga dadka u sheegto xumaantana ka erido oo naftaadu u go'do waxaad helayda ajarkii ugu weynaa oo ah shahaada oo xadiiskii nabigay deliishadeen oo nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam afdal الjihaadi kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa shahaado dadka shuhadada ah kan ugu weyn oo ugu ajarka weyn waa nin madax ah oo jaa-iroon ilaahay ka baqayn agtiisa qofka xaqa ka sheega waa jihaad midka ugu weyn haddii lagu dilana waa shahaado darajada ugu weyn marka culammada gabal waxay yidhahdeen bataatanba inaad wanaagga dadka fartaa waajibay kugu tahay inaad ka reebto xumaantana waajibay kugu tahay xataa naftaada haddaad ku weynaydo waajibku kaa dhici ma sheekh kuwaa naftaada ajarka weyn qaado dad ku badbaadana alxamdu lilaahi culammada gobol halkaasay culmmada gobolkana waxayna yidhahdeen man ra'aa minku munkaran falyuqayirhu biyadi qofkii munkar arkaa gacantaa ku suuliye fain lam yastaic fa bilisaani hadduusan gacanta awoodin carabka ha ka hadlo fain lam yastaic fa biqalbi wadalika acafu liimaan hadduusan carab awoodinna qalbiga ha ka nabcaado darajaadka iimaanka oo laga helayo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkarna meesha ugu hoosayda waa qalbigood ka nacdo haddaadanba qalbiga munkarka ka nibcaan haddee baabkii almru bilmacruuf wanahyu can munkar wax ajara kama helayo darajada ugu diida saasa saasay culummada gobol mareen culummada gobolna waxay yidhaahdeen dadka in wanaagga la amro xumaanta laga reebaa waajib waxay ku tahay shardi shardigaas waa maxe waa in qofka nafsadiisa qatar uusan awoodin aysan ku imaahayn balaaye uusan awoodin markaysan ku imaahayn inay waajib kugu tahay balaayadaasoo in la dilo ama wax lamid ah laakiin haddii qofku wanaaggii dadka u sheego xumaantii ka reebo hadday ku imaanayda in la dilo amase wax la mid ah oo uusan awoodin waajibku waa ah ka dhaca waajibkuma ahan markaas inuu dadka wanaagga faraa laakiin fiiri waajibku markuu ka dhaco maxaa soo haraa sunanimadii oo dadka inuu wanaagga u sheegaa waxay noqonaydaa waa arrin fadiilo ah oo hadduu sameeyana shahaado uu ku helaayo hadduu iska daayana ku dambaabiyo culammada kale dariiqaasay mareen culammada kalena dariiqaas ayay mareen culummo kale waxay yidhahdeen maya maya haddii naftiisa qataru ku imaan haydo oo uusan taxamuli karin qalbigu munkarka ka nibcaana haddaan qatar ku imaahaynna afku ka sheegaa gacantana wuxuu ku suuli karu ku suulina oo u xaq u leeyay inuu ku suuliyo oo wuxuu sulda ku leeyahay sababtuna waxay tahay waxay yidhahdeen culummadaasu axaadiis dhowroo sidaa sheegaydaa jirta axaadiis sidaa sheegayda ayaa jirta waxaa ka mid ah a oo nabigu yidhi waxaa madax idiin noqon doona gabaalkay madax madax ayaa madax idiin noqon doonta umala oo macnaha sharcigii khilaafaya qofkii ficilkooda xu nabcaystaa qofkaas waa beri noqday qalbiga qofkii ka nabcaysta qofkii inkira oo yidhaha waxaas waa munkarna waa nabadgala faqad salim laakiin qofkaan nabadgelin beri ahayn waa qofka raaca ama madaxdaas xumaantooda raaliga ku noqda uu nabigu yidhi sal اlahu alيه wasalam marka waxay dhahdeen qofkii iska aamusaa waa beri waa beri laakiin xaafidku wuxuu yidhi wsawaabu iri ibnu jariiruu ka soo raraa ibnu jariira wuxuu yidhi ibnu jariir darari wsawaabu ictibaaru shardi اmadkuur saxdii marka waxaa aqwaashaas qowlka dhahaya wanaagga dadka in la faraa waa waajib xumaanta in laga reebaa waa waajib laakiin waajib waxay noqonaydaa waa markaan qatar naftaada aysan ku imaahayn ama wax la mid a ah oo katar aadan taxamuli karin kollayba lagama hadlaayo aflagaado iyo cay iyo lagama hadlaayo laakiin culays aadan qaadi karin waa markuusan kugu imaahayn markaasay waajib kugu tahay culays aadan taxamuli karin markuu kugu imaanaa waajibku waa kaa dhacay laakiin waajibku markuu kaa dhacay xaa kuu soo haray sunanimo wanaagga haddaad sheegtood markaad xataa dhiirato shahaadaad helay ee macnaheedu maaha inay xaaraam kaa tahay waxayna u daliishadeen xadiidka nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam laa ynbagii limu'minin an yudila nafsahu ma feecno ma haboona qofka muuminka naftiisa inuu duleeyo qofka muuminka naftiisa inuu duleeyo ma haboona markaasaa la weydiiyey see qofka muuminka naftiisa u dulaynaa wuxuu nabigu ku fasiray bian yatacarada min albalaa limaa laa yudiiqu imtixaanka iyo dhibaatada inuu u banbaxo wax uusan awoodi karin waxuusan awoodi karin inuu u babaxo taasaa ah naftiisii duleeyey u yidhi nabigu sal اlahu alيه wasalam marka arintu waa nuucaas waa nuucaas darajadaas adugu qowlka ugu sawaabsan waa sidaas asalka almru biاlmacruuf wالnahyu can اmunkar waa waajib qof kastoo munkar arka inuu reeba waa waajib wanaag laga tegay qofkii arkaana inuu qofkaas wanaagga sameeyna waa waajib laakiin shardigaasay leedahay waajibnimadu shardigaasay leedahay haddii shardigaas la waayo waajibku waa kaa dhacaa sunanimaa soo harayda waxaana xaqiiqa dadka muslimiinta hadday waajibkaas gutaan islaaxa imaanaya ummaddu waa islaaxee wanaag weyn ah imaana adduunka cuqubooyin badana laga badbaadaa aakhirana cadaaba laga badbaada laakiin marka waajibkaas laga tago oo dadku aamusaan oo xumaantu iska faafto cuquubooyin adduuna soo dega abaaraa soo dega colaada imaane cuduraa imaana cadow naxariis lagugu sallidaa waxaasoo dhan waxay ka imaane wanaagga oo dadka loo sheegi diido xumaantana laga reebi waayo waxaa la rabaa wanaagga dadka loo sheego waana darajaa oo xadiis saxiix muslimka aan maraatibtii kuu sheegay maraatibuu leeyahay wanaagga dadka laamraa man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi qofku waa inuu ogaado shaygan inuu munkar yahay waa ogaaday gacanta ha ku suuliyo gacanta yaa ku suulinaya waa qofkii suldan adiga inta aad mas-uulka ka tahay waa inaad gacanta uga suulida ah, inta aad mas-uulka ka tahay adaa lagu weydiina gacantaad uga suulinay maxaa soo haray afka macnaha hadday afka diidaan marka hore afkaad uma sheege hadday diidaan lagaa yeeli maayo war waa iga diideen maxaale adaa ka mas-uula ah, maxaa soo haray dadka aadan mas-uulka ka ahayn fain lam yastadi fa biqalbi fain lam yastadi fa bilisaani darajada labaadu wixii aad awoodo munkar gacantaad ku suulina maxaa munkarka ka mida ah. waxaad aragta laba carruuroo dagaalama isdilaydo waa munkar waajib waxaa kuwa ah inaad kala qabato inaad meesha iska marta kuma banaano maxaa gacanta waa ku suuli karta laba saqiir laba carruuroo yaryara isdilaydo waa munkar waajib waxaa kuwa ah inaad kala qabato hadday xataa laba waaweyn yihiin ood kala celin kartaan koox yihiin waajib wey inaad kala barataan maxaa waa munkar munkarkii marka gacanta lagu suuli karo waa gacanta in lagu suuliyo kaan gacanta lagu suuli karin oodan awood u lahayn sulda kuma lihid qofkaan xoog kuma lihid ha laysdilana sharcigu ma amro fa bilisaani carabka ha ku suuliyo qofkaas carabka u ka alla wuxuu leeyahay ilaahay ka cabso waxaan sharcigu ma ogola iska daa khalaas hadduu yidhaahdo iyo hadduusan yeelin adugu ajarka waa leeda marwalba maxaa yal waajibkaagiyo waa gudato laakiin waxaa la rabaa xujada iska rid looma sheegee in qalbiga aad naasix ka tood qofka kayrka la jeceshahay saas darteeda aa nabigu leeyahy sal اlahu alيه wasalam qofka risqi haddii la siiyo ilaahay ma siin qofka wax ka qayr badan wax qofka la siiyo waxa ugu qayr badan dhimrinta qofka marka la hadlaydonka ina u dhimrido oo uu kaa dareemo inaad qayr la rabto laakiin ceebayn hadduu kaa dareemo adigana kaa qaadama asna wax ku dheefime waxaa la rabaa risq iyo dhimrid iyo naxariis inay kaa muuqato oo qof qofka kayr la jecel cadaab ka celinayo inaad tahay ay kaa muuqato ee qofkoon qof ceeraynaayo iyo qof iska hadlaayo aadan ahayn marka afkaad ka hadle adoo qofka u naxariisanaya qofka jacayl u muujinaya naxariis u muujinaya aad aad la hadle qofka khalaas fain lam yastadic qofkan afka ka hadli karin waa shardigan soo sheegnay macnaha naftiisa khatar ku gelaydaba markaas waajibnimadoo ka dhace fa biqalbi adiga qalbigaaga ilaahay cidaan ahayn ma xukunto cid kastood la joogto qalbigaaga munkarka waa ka dhamcaa karta ah, ma jirto marka lagugu cudurdaari ma munkarka haddaad qalbiga ka dhici weyda cudurdaar mari maxaa qalbigaaga yaa xukumaan alla ahayn cid kale ma xukumo marka saddexdaas darajo aan nabigu u kala yeelay sala allahu calay wasalam munkarka marka fiiriya marka lagu leeyahay munkarka suuli haddaad awoodo istidaacada sharciga waa muhiim qof inuu garto sharciga istidaacada uu yaqaano iyo midka dadku yaqaano waa kala duwan yihi sharcigu istidaacada u yaqaan waxay tahay munkarkaan markaad suulido munkarkan waa inuusan ka dhalan munkar la eg ama ka badan ah, waa inuusan ka dhalan markaasaad awooddaa laakiin fiiri munkarkan waa suuli kartaa haddaad suulido waxaa ka dhalana munkar ka weyn ama la eg ma ma awoodidaan wey sharci islaamka ma awoodid markaas ah, ma awoodid ah, ma awoodid oo hadda maalan fiiri qof oo munkar weyn samaynaya meeshaan ark oo shacbatan xataa waa isbaaraysta adiga shaksiya isbaaraystaana dawladdu waa dili karta imaamka madaxweynaha muslimiinta inuu dilo wey ah, waa dili karaa waa lugya gacanuu ka goy karaa darajaadkii aayaddii suuratulmaa-idu marsiin karaa isago adiga inta marka soo qaadato qori hal xaba waa dili karta soomaha laakiin xaa ka imaana in adna lagu dilo bal waxaa dhacda dad badan inay islaayaan sidaas darteeda waxa uu leeyahy ma awoodi hal xabo xataa ood wax ka qaban karto maadaama fitanu ka imaanaydo ma awoodid ee faraha kala baxal leed sharci islaamku awoodda uma yaqaan saas ah, awoodda sharci islaamku yaqaan waxay tahay munkarkaan markaad suulido waa inaan munkar ka weyn ama le ka dhalan ee uu saas ku suulo ama yaraado saasaa la yidhaahdaa marka waa awooda ha isku dhihin adoon awoodin munkara inta suulido hadhow musiibo weynu ka dhacda maya ma lagaa yeelaayo rawa الbukhaariyu can jaabirin ee su-aal kale xadiidkan ku dhiman laakiin waa garannay hadeer midkii wanaagga dadka fari jiray xumaantana reebi jiray naarta wuxuu ku galay waa fahmay kuwii laga reebi jiray xumaanta wanaaggana la amri jiray ay naarta ugu jireen iiri ilaa waxaan iskugu imaanaa waa ahlunaar kale kuwan la sheekayna oo le xaa meesha ku dhigay soodigii wanaagga noo sheegi jiray xumaantana naga reebi jiray xaa meesha keenay ceeba ah, waxay tahay waxaa keenay wanaaggiyaysan ka qaadan markii loo sheegay xumaantiina markuu ka reebay kama harin fiiri marka ah, wanaaggii uu u sheegi jiray kama aysan qaadan xumaantii uu reebi jirayna kama aysan harin saasay naarta ku galeen taasuna masale muhiim taas maxay marka ku tusaydaa wanaagga lagu sheego markaad qaada weydo xumaanta lagaa reeba ka hari weydo gurigaagu waa naar maxay kaloo ku tusaydaa adiga qofka laftirkiisa dadka wanaagga fanaa hadduusan wanaagga la imaan xumaanta markuu ka reeba uusan ka harin carabkiisa alla barakayno dad badan waa kuwana dadkii kama qaadan fiin meeshay wada joogaan wixii o dhan kii wanaagga amri jiray iyo kii reebi jiray iyo kii laga reebi jiray meesha isugu yimaadeen marka carabkaaga alla barakaymaa haddaadan adugu alla ka baqin waxaa la rabaa adugu inaad wanaagga samaydo xumaanta ka harto soo ducaysato dadka markaad wanaagga u sheegaydo aad tidhahdo allow carabkayga qayriya allow carabkayga nuuri adood sidaas u soo bariyay ilaahay aad dadka wanaagga u sheegto markaasaa hadalkaagu dadka taabana laakiin adigiyo laftirkaaga aan xaqi ilaalayn carabkaagu tanag la garaacayu iska noqonaya rawa الbukhaariyu can jaabirin radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ida stajnaxa leyla ida اstjnaxa laylu habeenka mugdigiisu markuu soo qaabilo habeenka mugdigiisu markuu soo qaabilo oo inta qoraxdu dhacdo habeenka mugdigiisu uu soo qaabilo ow amase kaana markuu sugnaado junxu leyl habeenka mugdigiisa waa kaana taama waa kaana taama junxu leylna waxaa loola jeedaa qicatu min aleyl habeenka qayb ka miduhu markay sugnaato oo awelka habeenku galo idaa stajnaxa leylu habeenka mugdigiisu markuu soo qaabilo ow amase kaana junxu leyl ow waa shaki inuu yidhi ida stajnaxa leylu iyo inuu yidhi kaana junxu leyli uu raawidu ku shakiyey taasoo waxay kutusaydaa ruwaaddu siday u ilaalinayaan shareecada ida stajnaxa leylu habeenka mugdigiisu markuu soo qaabilo ow amase kaana junxu leyli habeenka mugdigiisa markuu sugnaado qicatu min aleyl ay sugnaato qoraxdu dhacdo fakufuu sibyaanakum caruurtiina celiya markaasoo kale qof walba caruurta aad dhasho sakiirada iyo de guriga ku ceshada guriga ku celi caruurta sakiirada waa markaas waa la hor istaagaa maxaa caruurtu sakiiradaahu ma xirsi xirna adkaar ma akristaan caruurtu adkaar ma akristaan markaasna shayaadiintiia soo faafayda maxaa la rabaa marka gurigaaga ku xiro caruurtaada gurigaaga ku hayso mar alla marka qoraxdu dhacdo oo habeenka mugdigii soo qaabilayo guriga ayay ka bixin caruurta shayaadiintii ajiiroo ku tumane markaasay soo wada dhaqaaqayaan caruurtuna ma akristaan haddee adkaarulmasaai adkaaru sabax ma yaqaan caruurta yaryar sida badan soo ma jeedin xiro marka caruurta guriga ku hay yaa shayaadiintu kaaga tumane kufuu celiye sibyaanakum caruurtiinna celiye faina shayaaطiina ciladiyaa nabigu noo sheega xukunkii iyo cilada marka l marka laisdaba dhigo masaladu waa sii macaanaane xukunkiiyuu sheegay kadibna ciladiyuu sheega sababta uu dadka saas u amraa nabigu sal اlahu alيه waslm nabigu wuxuu yidhi faina shayaaiina shayaaiintu tantasiru waa soo faafee xiina idin waktigaas waktiga habeenka mugdigiisu soo qaabilo shayaaiintu waa soo faafe xaafid xajar uu leeya sidiisaba mugdiga shayaadiinta sifaadooda waa xoojiyaaba mugdiga awoodaha shaydaankaa ku xoogaaba shayaadiinto dhanaa ku dhuumata marka mar alla marka mugdiga shayaadiintu arkaan dhammaa waa soo dhaqaaqaya soomaalna arag bahallada wax cunoo dhan habeenkii iscaay maalinka arkmay ma arkayo marka dhammaan waxyaalaha wax dhiba tuugada shayaadiinta kuwa jinka kuwa insiga inta badan habeenkiiyay shaqaystaan marka صifada shaydaannimada ee mugdiga xoog ku yeelatay sideedaba u leey ah, mugdigay ka hesha ay ku barakoodsaa marka shayaadiintiiya soo dhaqaaqa markaas oo qoraxdu dhacdo mugdigu yimaado faina shayaaiina shayaadiintu tantashiru waa soo faafe xiinaydin xaaladaas faidaa dahabad markay tagto saacatu saacad saacadoo min alcishaai maqribka ka soo bilaabata maqribka laftiisa cisho waa la yidhaah oo maqrib iyo cisho inta la isku dara cishaaeyn waataan la yidhaah markaa saacad laga soo bilaabo maqrib markay tagto oo xoogaa habeenkii qayb ka midu ay tagto fakhalluuhum caruurta daaya marka xirxiridii iyo ka daaya marka sii daaya marka fakhalluuhum caruurta daaya ey utrukuhum ka taga wa aqlid baabaka qof walbuu gaar nabigu la hadla marka almuraadu kullu axad wa aqlid xir baabaka albaabkaaga qof walbow habeenkii markaasay xarabto albaabka intaadan xidhin bismillaahda bismillaah saas qataarka ugu geli misaalka iska soo xidha dhihi marka albaabka xidhoo bismillaahi ku xidh xidhidda keli waxba tarimi waxa kaa celime haddaadan bismillaahi ku xidhin waxaa la rabaa albaabka markaad xidhaydo bismillaah ku soo xidh qof walba kaasaa laga rabaa wa aqliq xir baabaka diinkana marka lagu dhaqmo markaasa adduun iyo aakhiraba laga faa'iidaa laakiin dhegta keliya hadaad ku maqasho albaabkiina caawa laga bilaaba iska xidheen aamusanaad iska gelina khataarka ee xaad ka faa'iida marka diinkii hadda waa dhegtaad ka maqashay xaad ka faa'iida dhaqana laga dhigaa diin bismillaah qof hadda udira waxay dha albaabka soo xidho bismillahi ku ha waa lambaraa albaabka kan xidh bismillaahi de kana xidh bismillaahi de kaas xidh bismillaahi de marka dambe amrid kaama rabo qof walbaa dhaan mar hadday noqoto shaygu diinta markuu dhaan noqdo waa ku macanaana qof walbaaba waa la qabsana marka laakiin cashar lasoo dhegaysto oon lagu dhaqmin khalaas waxba weyn kama faa'iideen wa aqliq xir baabaka albaabkaaga wadkur sheeg ismallaahi magaca alle markaad xiraydo bismi illaah dheh wa adfi dami misbaaxaka faynuustaada wadkur ismallah magac allena sheeg faynuusaha oo in la demiyo faynusaha la sheegayo oo la deminaya waa kuwa haddii dooliga ama jiirku uu madaxa ku dhufto dab uu ka kaca sida faynuustii oo lagu shidi jiray shidaalka oo gaaska lagu shido iyo shumaca iyo kuwaas ogteedu sababta nabigu waa sheegay sala allahu calay wasalam jiirku waa cadow uu yidhi nabigu waa cadow wuxuu samaynaya faynuustii oo meeshaan taalla isaga ordaayo ku dhufana madax faynuustii dhinaca u dhace fiiri waa ku jiray maxaa imaana dab inuu qabsado dabaa ka kaca marka shumacana waa la mid shumci waa hogcayaa hadduu madaxa ku dhufto meeluu fanina waxa dhacda marayo ama wax jilicsano meel yidha inuu ku dhaco shumci oy holco laakiin nalkaan iska shidan jir waxba kama qaban karo soo ma jeedi ah, markaas ciladu waxay tahay dabaa ka kaca marka midkaas way midka la demina ah, midkan ama shido ama demi midkan midkan maaha ee waa midka dabku ka kaca waadfi dami misbaaxaka faynuustaada wadkur ism allah magaca la sheeg makaa damaydo bismi اllaah adku dami iska dami mayo bismi اllaah waawka xir siqaa'aka sibraarkaaga weelka biyuhu kuugu jiraan ama caanuhu kuugu jiraan xir afka ka xir afka markaad ka xiraydo wadkur sheeg ism allah bismi اllaah de markaad xiraydo bismi اllaahi ku xir waqamir dabool qiraacaka weelkaaga weel kasta oo guriga yaal waa in la daboolo mar kale seexana dhammaan weel walba waa in la daboolo marka la daboolayana bismi اllaah alale ah, bismi اllaah wakamir dabool inaacaka weelkaaga wadkur ism allah magac allena sheeg haddaan dabool u waayen midaan dabool lahayna jirin maxaa la samayna kaas wax yar ku dabo waa kanaa nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam walow an tacrida inaad ku dababtaba allah ka dhigo calayhi weelka shay-an dad wax weydo qor yar ku daba qaado ku daba wax un saas afka uga saar wax un iskaga daba weel weyn haddaa inta ku wada gurto hal dabool saarto de waaba nabad soo ma jeedi weel weyn inta ku gurto alaabtii maacuuntii hal dabool iska saar dhib la-aan hal adoo aan dabool lahayn meel yaal haddaad aragto qaado yar afka ka saar ul iyo qor iyo wax yarka bismi illaahi adhehe markaad saarayda bisinkaana ilaahay ku ilaalina bisinkaas alla kuugu ilaalina diinka ku dhaqmid ayuu rabaa rawa الbخaariي can abi hurayraةa radي الlahu canهu qaal qaala rasuul lahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam idaa dakala ramadaan ramadaan markuu soo galo futixat waa la furaa abwaabu اljannati jannada albaabadeeda waqulliqat waa la xihaa abwaabu jahannama naarta jahanamo albaabadeeda wa sulsilati shayaadiinu shayaadiintana waa la silsiladeeya bisha ramadaan waa bil qayb idaa dakala ramadaan ramadaan markuu soo galo futixat waa la fura abwaabu ljanna jannada albaabadeeda la ballanqaa waxay tusaydaa dadka acmaasha saalixadaa samaynaa acmaasha jannada lagu galo sababta u ah dadka samaynaa waa badanaya ramadaan masaajidda fiiri jamaacadu waa badane isbedela imaana ma albaabada jannada la furaa waquliqad waa la xihaa abwaabu abwaabu jahannama waquliqad waa la xihaa abwaabu jahannama naarta jahannama albaabbadeedana waa la xidhaa oo shartaa yaraane wa silsilati shayaadiinu shayaadiintana silsiladaha lagu xidhaa si aysan dadka u baadiyeyn silsiladaha haddii lagu xidho maxay yihiin dadka ramadaanka la caasiya waxaad arkeed ma soomayaan oo ramadaan aan soomayn xaata in kastoo la arko oo qof walbaa fiiri adiga ramadaanka dadan tukan jirina tukada dad badan oon awal tukan jirina ramadaanka tukada dadaan jamaacada imaan jirin oo awal ku tukan jiraa jamaacada yimaado masaajidda salaada subax ramadaanka fiiriya jamacadu intay leegtahay marka horta kayrku waa bataa indhahagaad ku arki kartaa in shayaadiintii laga xihay laakiin su waxay tahay shayaadiintii haddii la xihay kuwa alla caasaya kuwan yaa haysta kuwaas ya haysta culummadu waxay uga jawaabeen laba qowl qowl waxay leeyihiin sideeda shayaadiinta lama wada xiree waxaa la xihaa kuwa maradada kuwa murxayo gaangastarada ah kuwaasaa la xihaa kuwa yaryaraa jira marka dhowr shayaa dadka baad kuwaas yaryaraa dadka ku filan qofka awal iimaankiis daciif ahaa oo qalbigu madoobaaday kuwaas yaryaraa ku filan laakiin dadka xooga awal roonaa kuwa waaweyn marka laga xidha waa ka soo baxsayan kuwa yaryar culamada galana waxay dhn maya shayaadiintu waa laba sideeda sida ilaahay ku sheegay shayaadiinu اlinsi waاljini shayaadiinta jinniga dhammaan waa la laakiin waxaa soo hara shayaadiinu linsi dadka marka ramadaanka alla caasinaya oo ibn ibn abi jamre wuxuuba ku ku miaaliyey canshuurqaadkii oo waxaad arkayda inu qaada canshuurta kaasaaba ka midhu daalimkii oo isbaaraleydi iyo isbaaradii la taagan ramadaanka waa la arka haddii shaydaankii la xidhay kuwaan yaa haysta waxay leeyihin culummadu shayaadiintii insiga ahayd horta lama xidho waa kow mideeda kale taswiiru shaydaan shaydaanku intuusan xirnayba ramadaanka ka hor ah xumaantuu dadka u qurxiyey dadaa la qabsaday waxaa la idhaha annufuusu alkhabiifa la idhaha naftoodaaba khabiifad noqotayba xumaantayba jecesha wanaagga lamana tusaba marka waxyaalaha dadka macaasida ku rida maaha shayaadiinta jinniga kaliya shagaabinti insiga heda xumaanta ugu yeera kaal aan wada qayilna u leey kaale meesha isbaara dhiganna u leey shayaadiinta insiga heda dadka baadiyeyna nafta khabiisada oo xumaanta la qabsata dadka baadiyeyna marka waxyaala kalaa jiro qofka baadiyeeya oon shaydaanka jinniga ahayn sidaasay marka labada qowl ay culammadu mareen qaar waxay leeyiin maya shayaadiinta waa la wada xihaa ee waxaa dadka baadiyeyna waa shayaadiinu insi iyo nufuusta khabiisada ah oo xumaatay oo la qabsatay balaayada sidaasay leeyiin laakiin ibnu khusayme saxiixiisa baabu u qabtaa baabu dikri bayaani an النabiya salى الlahu عalayه wasalam inamaa araada biqowlihi wasufidati shayaaiinu maradat اljini minhum laa jamiicu shayaaiin uu baab uqabtaa baab u qabtaa uu leeyahay waxa way baabkan wuxuu ka hadlaa in la caddeeyo hadalka nabigu uu leeyahay salى الlahu عalيه wasalam wasufidati shayaaiin shayaadiinta waa la silsiladeeyaa ulama jeedo shayaadiintoo dhame maradada kuwa murxay ula jeedaa laa jamiicu shayaaiin uu leeyahy marka aimo kalena maayo qowlka kale maraya rawa الbخaariي can iبni cabaasin radي الlahu canهuma qaala qaala nebiyu nebigaa yidhi salى الlahu عalيه wasalam low أna أxadakum haddii qof idinka mid ah idaa ataa ahlahu idaa araada ityaana ahlihi eelkiisa inuu u galmoodo marka uu doono qaala haduu yidhaahdo allaahumma allo janibnii aniga iga foge ashaydaana lafdigu marka lafdigii xale waa ka duwan yihi janibnii iga foge ashaydaana shaydaanka wa janibi shaydaana shaydaanka ka foge maa rasaqtanii aniga waxaad igu risaqday haduu sidaas yidhaahdo fa in kaana marka ninkaa laga raba ducada sida muuqata soo ma jeedin ninkaa laga raba fain kaana baynahumaa labadaas qof dhexdooda waladun caruur hadduu ahaado lam yadurahu caruurkaas ma dhibayo ashaydaanu shaydaan walam yusallad calayhi mana lagu sallidayo xadiidkan xalan soo marnay isagoo lafdiga inkusuusan lafdigaan ahayn oo lafdigan lafdigiina waa ka duwan yahay ziyaadada walam yusallad calayhina waa la socotaa laakiin khuraasaan macnuhu waa intii culummadu marka waxaan nidhi waxay ku ijmaaceen dararka shaydaanku waa badan yahay xadiiska cumuumkiisa uusan maxfuud ahayn dararka shaydaanku waa badan yahay waxaan waxaa ka mida dararka shaydaanka qof kastoo banu aadama markuu dhasho keliduu ku dhufta saxiix bukhaari buu ku sugaya xadiiskaas nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam kullu bani aadam yadcanu shaydaanu fii jambayi ah, banu aadam dhammaantiis labada dhinac uu ku dhuftaa oo ka duraa shaydaanku biusbicih fartiisuu ka geliya fartu jug siina xiina yuuladu marka la dhalo waa markaas markuu farta jug siina labada dhinac ah. ayra ciisa bna maryam uu yihi nabigu sal lahu ala nabi ciise kuma jiro ah, nabiyullaahi ciisa kuma jiro asagu saasaa bukhaariga ku taalla mustakrajka abi cawaanana waxaa ku taalla ilaa ciisa wa ummahu nabi ciise iyo hooyadiis kuma jiraan labadaas ka saar inta kale faru ku muda mustakrajka ummahuda ay la socotaa iyo maraajic kalena waa leeyahay nabigu wuxuu ihi salى الlahu عalيه waslm dahaba yadcanu fadacana fi اlxijaab nabi ciise wuxuu dabca inuu ku dhufto xijaab ilaahay uga aadiyey xijaabkiiu farta ku dhufto shaydaanku xijaab rabbi uga xijaabay uu farka ku yii asaga waa gaarsii marka taas waa dana waa dana waana madda uu la qayliyayo caruurku la booyayo siday yidhaahdeen culammadu taas weeye dararka waxaa ka ah inuu waalo oo dadka hadda jinka ku dhacay waad arkeenoo waalan ama caqligii isku dardaray waxaa dararka ka ah waswaaska qofku cibaadaysan waayo waxaa dararka ka mid a ah inuu baadiyeeyo ama gaal qofkii ama faasiq noqdo waxaasoo waa wada darar culammada waxay ku ijmaaceen marka dararka dhammaan haddii adkaartan la akriyo dhammaan inuusan wada suulay oo xadiidka cumuumkiisu uusan maxfuud ahayn ee la khasisay oo uu yahay caamun yuraadu bihi اlkhusuus laakiin waxay isku khilaafeen dararkan muxuu gaar ku yahay yuu gaar ku yahay ibn abi jamro kale sharxiisa weyn wuxuu leeyahay baajatulfuuska lam asagu wuxuu ku fasiraa lam yadurahu shaydaanu waa kelidii uu ku dhufanayay kuma dhufan karo haddii adkaarta loo akriya caruur walam yusallad calayhina waa macnaheedu waxay tahay qofkaas gaal ama faasiq ma noqonayo ee wuxuu ka mid noqonaya ina cibaadii laysa lak calayhim suldaan kuwii ilaahay yidhi addoommadayda toosan sulda kuma lihid shaydaan marka addoommada ilahay oo saalixiintaa ka mid noqona saas u fasir laakiin xaafi ibnu xajar macnaha ah in lagu fasiro lam yadurahaw kelida kuma dhufanayo wuxuu yidhi maya xadiiska kale ee bukhaari kulla bani aadamu leey waa caam kanuna waa caam mid midka kale uga xaqle in lagu khasisana kuma jiro maxaad leeda midkaana loo qasin yaa xaqaana usiisa in la qasio markaan ku qasis oo tiraadid dhibkiisa waa laga kaafaa laakiin kollayba kelida waa ku dhufa xadiiska kalea loo haya matiraan oo kan khasiista marka wuxuu leeyahay taas maya waa daciif ahlcilmiga gabalna waxay yidhahdeen maya dararka laga kaafina wuxuu yahay maahan kelida ku dhufo maahe waa macnaha dambe oo walam yusallad calayhi uu ku fasilay ibn abijamb waa macnaha dambe oo ah gaalna noqon ma qofkaasu faasilna noqmay qof toosanu noqona saas waanagii sheegnay ikaam ixkaamka ibnu daqiiqulciid wuxuu yidhi durka waxaa loola jeedaa durkii badanka ahaa jirka qofka haddii adkaartaas loo caqriyo waa loo xirsi xihay shaydaan ma waalo oo qofkaasu majnuun iyo qof shayaadiinu ku tunata noqon ma macnahaasuu ku gaar yeela ahlucilmiga gabaana xaafid ibn xajar fuxibaari uu ku sheegaye waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa ibnu shaydaan noqon maayo camalkaas shaydaan wax ka samayn ma camalkaas shaydaan wax ka samayma inuusan wax ka samayn macruurka dana ugu jirto ah, haddii kaleeto wuxuu ka soo farcan u yahay meel daan ah, ilaa shaqadii baa shaydaan wax ka qabsaday marka kullayba faa'iido weyn oon si kale lagu gaari karin ayaa adkaartaas lagu helaya xaaladaas qofku marka ilahay inuu xuso waxay tahay waa arrin weyn weeye tusaydana qofkaasu qalbigiisu inuu islaaxsan yahay rw bkaariy an abi hurayraa radi alahu canhu qaal qaala nbigu nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayh wasalam idaa nudiya marka loo naadiyo oo loo adimo bisalaati salaada adbara shaydaanu shaydaanku dabaduu jeediyaa walxaal lahu shaydaanka duraadun ariyo dhawaaq le ay u sugnaatay duraadka waxa la hahda aryada gadaalka baxeeda hadday dhawaaq leedoo la maqlaa dhawaaqeeda marka isagoo aryo gadaal ka daynayo dhawaaqeeda la maqlayo orda marka marka la adimo adinka waxaa la yidhi axaadiis badan adinka fadiilo u sheegtay xadiidkan fadiilada uu sheegay waa mid gaar oo waxaa la yidhi fadaaisha kalo adinka waxaa dhacda acmaal aan adin ahayn in lagu helo aa dhici karta saasaa dhici karta laakiin fadiiladan oo ah shaydaan inuu cararo wax lagu hela lama sheegin oon adin ahayn saas daraaddeed culumada ka waxay dhahdaan qofka jin haddaad ku aragto waa lagu adiga hayla shaydaanso cararima markii la addimo haddaad jin ku aragto ood ka dareento waa lagu addimaa qofka maaha wakti salaadeed shaydaankaana lagu cayrina ee wakti salaad lama joogo marka waaba lagu addimaaba waa lagu addimaa xadiiskaana ka qaata idaa nudiya marka loo dhawaaqo bisalaati salaada adbara shaydaanu shaydaanku dabadu jeediya walxaalu dabada jeediya lah uu u sugnaaday duraadun ariyo dhawaaq leh faidaa qudiya marka la dhameeyo adinka aqbala waa soo qaabila waxaa la isweydiiye culammadu ka isweydiiyeen qur-aan akrinta adinka waa ka fadli badanta marka qur-aanka la aqraayo shaydaanku imaana oo carari ma ma cararay salaadu adinka waa ka weyn marka la tukanayana waa soo socotaaho waaba qofka dhibaada ka carari ma muxuu adinka uga carara culmada gabal waxay ku jawaabeen waxay yidhaahdeen adinka xadiid صaxiixa wuxuu sheegayaa qofka muadinka markuu adino wax kastoo maqla cid kastoo maqasha aakhiro qofkan waa u markhaati kacen qaylada iyo markaan aaryada usii daynayaaban maqaloo qofkan u markhaati kicin waayo waa xaasi isagu isagu waa xaasi wuxuu diidaya muadinkan inuu markhaati kao saasuu isku dhegatira wla maba maqlaayo cararan qaylo iyo carari isku daran marka waxay kutusee xaasimada bahalkaas xasad inuu nagu yahay cadow nagu yahay cadow xasana waa noocaas nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam faidaa huwiba marka loo aqimo bihaa salaada salaada marka loo aqimo adbara dabadu jeedina haddana marka adinku dhammaaday awel waa soo qabilo waa yimi faidaa huwiba bihaa marka loo aqimo adbara dabadu jeedina faidaa qudiya marka la dhammeeyo aqbala waa soo qaabila qofku uu imaana tukana xataa yakdira ilaa uu waswaasiyo yakdira marka da'da la kasriyo waa waswaasin in la godaano waa banaanta haddii la godana waa kala dhex galaw xaashiyadan labada macno ay ku yimaadeen haddii la kasriyo xataa yakdira xataa yuwaswisa wey ilaa uu oo la godo xataa yakdura ilaa uu kala dhex galo bayna alinsaani qofka iyo qalbi qalbigiisa qofka iyo qalbigiisa u dhexda ka gela marka qofkii salaadii ku khushuuci wuxuu akraaya ma yaqaan iska forfoorasana halkaasuu kala dhex gala oo kala waswaasina fayaquulu wuxuu leeyahay shaydaanku marka qofku tukana udkur xasuuso kadaa shay hebel wa kadaa shay hebel ashyaacana weligaa xasl ood ka samaxuur waaas waay ahay oo kaa maqnaa salaad inaad gasho wa waa ah, kugu soo dhacay waa ah, kugu soo dhacay ma ahan waxa weeyaan soo dhicidaanu wanaag ma ahan waa shaydaan inuu faraha kugu dhigay tusi shaydaana kula shaqayna markaas maxaa yeelay waxaan aad soo xasuusayda waa wax adduun wax ka weynu kuseejina wax ka weynu kuseejina oo ah cibaadadii iyo salaadii saas daraaddeed waa wax la og yahay salaada qofku markuu galo max badan oo uu halmaamay oo awal ay dhici karto inta isku dayay inuu xasuusan waayey uu soo xasuusana shaydaana inta soo dhiga ka waa cadow xataa laa yadri ilaa uusan ogaanin aalaaan ma saddex uu sallaa tukaday am arbaca mase afar ilaa uu kala garo waayoy intuu ragcad tukana heerkaasuu gaadhsiina qofkana maxaa la rabay alla intuu salaada ku jiro qalbigiisa uu xaadir yahay wuxuu akrina ku macaansado inuu ilaahay la koodayo uu dareemo muxuu samaynaa qofku hadduu gara waayo intaa ragco tukaday faidaa lam yadri hadduusan ogaan alaaan saddex sallaa miyuu tukaday ow arbacan mase afar sajada wuxuu sujuudaa sajdatay sahwi halmaanka labadiisii sujuudood laakiin marka hore waxaa ka horeeya haddii salaadu afar ragco aheed oo aad kala gaba weydo ma afartii waa tukatay mase saddex labada cadad midka yaraad ka dhigay maala waxay tii ma afaraad tukatay mase saddex saddexaad ka dhigay ragcaad ku daree sujuuddu waa ka dambaydaa ee sujuuddu keligeed ragcadii kaa kaafimaysa ma noqonaydo axaadiista kalaa nabigu saas ku caddeeyey sala allahu calay wasalam haddaad ku shakido ma hal ragcaad tukatay mase labo hal habaad ka dhigay cadadka yaraad ka dhigay markaasa intii kale ku daree haddaad ku shakido ma labaad tukatay mase saddex cadadka yarka ka soo qaade labaad ka dhigee inta kalaad ku dari haddaad ku shakido ma saddexa mase waa afar cadadka yar dhig waa saddex markaad buuxidoo dhammaystirto markaasay ka dambaydaa sujuudu sahwi markaasay ka dambaydaa rawa bukhaari can caaishaa radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi sa'altu nebiga nebigaan weydiiyey sala اllahu calayhi wasalam can iltifaati rajuli qofka milicsigiisa iltifaatka bira'sihi yamiinan wa shimaalan iltifaatka waxay tahay qofkii waxa arkay salaada ku jira oo madaxa wareejinaya uu leey salaadii ku jira madaxu wareejinaya midig iyo bidix saasaa le iltifaat xabadkiisiina qibladii ka leexina hadduuba haddee xabadka leexiyo salaadii waa ka burta ilaa qibladii ka jeeseeyey laakiin qofkii on qibladii ka jeesan surkana wada jeedi hadduu wada jeediyo waa eber jeegadaba uu qiblada u jeediyo waa eber laakiin wax yar oo madaxa dad oo saasa arkay marka tukaaya saasuu leey shaydaana fara ku dhigay shaydaana fara ku haya qofkaas nabigaa la weydiiye fiiri nabigaa ka jawaaba sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam markii la weydiiyey sa'altu waxaan weydiiyey tir caaisha annabiya salى الlahu عalيه wasalam can iltifaati rajuli waa qofaa loola jeeda rag iyo dumar waa isku mid qofka milixsigiisa oo yamiinan washimaalan uu milixsanayo fi salaati dhexdeeda uu marna midig fiirina marna bidix fi salaati salaada dhexdeeda maxay tahay milixsigaas halkee ka imaana ilaa qofkan rabbiuu la koodayey inuu hortiisa fiiriyaa la rabo meesha uu ku sujuudayo inuu fiiriyaa la rabaa qof intuu salaada ku jiro markuu ataxiyaadayana fartaas oo ilaahay waaxidnimadiisa sheegayda uu ayada fiiriyo ayadaa la fiiriya markaa atixiyaadeyda inta kale meeshaad ku sujuudaydaa la fiiriya haddaad imaam leedahay imaamka waa la fiiri karaa marna imaamkana waa la fiiri karaa laakiin meel kale lama fiiriyo dharkaaga lama fiiriyo kor lama fiiriyo dhinacyada lama fiiriyo kulli waa mamnuuc midig bidix cirka kulli laguma ogola dharkaaga maya mar alla markaad taagan tahay inta salaadaad ku jirto meeshaad ku sujuudayda wey imaamkana waa fiiri karaa karta markaad ataxiyaadaydana fartaanaad fiirinay ayadaad isha ku qabanay oo ilaahay waaxidnimadiisa sheegay intaas markaad dadaasho naftaada waa haane laakiin haddaadan meelaad fiiridaba oqoon see nafta u celinay ilaa meelba kuma qorshaysmada hadda meelaad la wareegi mar macawisaada fiiri mar cirkaad fiirin mar midig madbe marka nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam huwa iltifaatka faqaala nabigu wuxuu yidhi huwa iltifaatka baalla dhugashada amase midig iyo bidx la fiirina huwa iltifaatku اkhtilaaصu waa dafid dafidaasoo yakhtalisuu shayطaanu shayطaanku uu ka dafaa qofka min salaati axadikum qof in ka mida salaadiisa shayطaanaa dafaya qofka shayطaan ayaa dafaya qofka salaadiisa oo u diidaya inuu ku fekero ku qushuuco oo uu ku mashquulo waxa weeyaan dikriga alle oo uu xasuusto inuu ilaahay hor taagan yahay arintaasaa shaydaan ka dafaya huwa marka baaladhugadku ikhtilaasu waa dafid ikhtilaaskaasoo yakhtalisu shaydaana uu ka dafayo min salaati axadikum qof idin ka mida salaadiisa rawa bukhaariy can abi qataadata radia allahu canhu qaal qaala nabiyu nabigaa yidhi sala اllahu calayh wasalam alru'ya asaalixa ru'yada wanaagsan ru'yada wanaagsan waa wax feecan inaad ku ru'yooto wax kayr wax kayra inaad ku ru'yo weeya ru'yada fiican aru'ya saalixatu ru'yada wanaagsan min allaahi alle xaggiisay ka ahaato ru'yada wanaagsan alle xaggiisay ka ahaat ah. waana midda suuratulyunus ilaahay ku sheegay lahum lbushra fi lxayaati dunya wafi laakhira dadka awliyada allah adduunka bishaaray leeyihin aakhirana bishaaro bishaaradaas waxaa ka mid ah inaad wax wanaagsan ku ru'yooto amase qof kale kuugu ru'yoodo adiga waa bishaarada dadka mu'miniinta oo mutaqiinta ilaahay siiyey ka mid tahy ilaahay xaggiisayna ka timaada nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam wاlxulumu dhadhabka ama qarowguna min ashaydaani shaydaan xaggiisu ka ahaada waxyaalaha isku dardarsan oo aad ka cabsayn wax sharahaad ku ad ku wax sharahaad aragto ku qarowda taas shaydaan qofka argagixinaa wey shaydaan qofka argagixinaa wax allo wixii sharahood aragto min ashaydaani ayay ka yimaadeen ilahay xaggiisa kama iman min ashaydaani ayay ka yimaadeen waalxulumu qarowga ama dhadhabka waa wax isku dardarsan adigana ku argagax gelinaya waalxulumu qarowgu min ashaydaani shaydaan xaggiisuu ka ahaaday faidaa xalama markuu qarwo axadukum qof idin ka mida xulman qarow yakhaafu waa kana fiiri qarowga waa kana qarowgaasoo yakhaafu qofku ka cabsanayo falyabsuq candhuuf ha ku tufo can yasaari bixiisa kow marka aad kacabo gacantaada sibixia xaggeeda saddex goor candhuuf u tuf tuf tuf tuf shaydaankiya kaa jiro wejiga candhuufta waa tufi waa asaga waa sharta wada isagaa sharta wada kow labo walyatacawad billaah ilaahay hakaman ha ka magan galo min shariha sharteeda sharteedana waa inuu ilahay ka magan galo weliba xadiis kale wuxuu sheegaa shaydaankana waa inuu ilahay ka magan gala wuxuu leeya acuudu biاllahi min shari shayطaan wa shari ma araa acuudu billahi min shari shayطaani wa shari ma araa waxaan ilaahay ka magangelaa shayطaanka shartiisa iyo waxaan aan hadda ku qarway shartooda labadaasba ilaahaan ka magangela saasuu leeyay intaas markuu yidhaahdo fainahaa ru'yada xumu laa taduru qofka dhibime qofka ma dhibaydo ilaaha kaa kaafina waxaasu ma dhacayaan xadiidkaanu hadda wuxuu sheegay in laga magan galo allah iyo bidixda candhuuf in loo tufo laakiin waxaa kaleeto oo nabiga ka sugan salى اllahu عalayhi wasalam arrintaas waa inuusan hal qof u sheegin arrintaas xun oo uu ku qarway hal qof waa inuusan u sheegin nabigu saasuu yihi sal la ala ma rabta inaysan dhicin hal qof u sheeg xala balaan arkaa dhib waa waa marka koow ayna canuur turto ilaahay magan gasho qofnana aadan u sheegin saddex nabiga waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam in dhinacaad u jiiftay maan haddaad hurdada ku laabayda dhinaca kale u seexato shan waxaa nabiga ka sugan ta istaagto laba ragca inaad tukato intaas ayaa ru'yada xun sharteeda looga badbaadaa inaad dhinaca bidixaan u tufto inaad ilaahay ka mangasho shaydaanka iyo waxa aad aragtay shartooda inaadan qofna u sheegin inaad istaagto laba ragcad tukato ducaysato iyo inaad dhinacaad u jiiftay aadan hurdada ugu laaban dhinac kale u seexato fiiri halkaas marka maxay ku tusee fiiri jahligu meeshuu gaaray halayaal halayaal aan qarwey midaa soo qayliya halay waa layla hadlay waxaa la yidhi balaayaa dhacayna colaa soo socdaa la yidhi waxaa la yidhi rati madow hala qalo iiri qofkaan hadlaa w iiri wixiiyuu ku sheega soomaa dadkii u sheega waaba sababtay ku dhici laheed dumar isagaa ka shaqayna inay dhacdo marka rati madow hala qalaa la yidhi hala waa la eejiye waxaa ku eejaa waa shaydaan ru'yo saalxa maaha waa waa shaydaan shaqadiisa ah. ah, ru'yada saalxada qofka lama ceejiyo balaayo kuma dhacdo ma argagaxo wax uu ku farxsan yahu arka waa taas ruya saalxada ilahay agtiiskaas middaa lagu ceejinayo oo lagu leeyahay dadka u sheeg shaydaankiiba wuxuu rabaa arrintu inay dhacdo oo ilaahay ciqaabo ummadda muslimkaa markaasuu ka eega kugu dha u leey ummadda u sheeg marka dawadeedu ma aha inaad sheegto iyo rati madow in la qalo iyo wan madax cad in la qalo wax oo wax waaa laga wax dhib badan weliba soo sheegay wan madax madow dhihi ma ilaa wan madax madow meel walbu joogo wan madax cad u leey ah. markaasaa maanta o dhan la raadina kiilaxana marka la waa raadina qaalibka dhiga ummadaas dhibka haysta ah. di diinka ale laga leexda saasaa loo rafaada marka waxay tahay qofka sheegay waa la adiga ko markaad aragto inaad tidhaahdo balaayo haddaad ku ru'yootay inay dhacdo adaa ka shaqayna dawadeed waxay ahayd inaada sheegin soo ma jeedin marka adug ma shayaadiinta oo la shaqaysata see u sheegi ilaa haddii la sheego waaba dhecer ah. ama rati madow qal ama haqali waa dhecer ah. marka waa arrin atar soo ma jeeda waa arrin atar oo dulmia arrin atar oo dulmia waxaala la jaceshay sixira meeshaan lagu aasaa la yidhi waxyaalaha dhacay waxyaala waxa wey markaad aragto waxaad oga ummaddu markay diinta ilaahay ka tagto meesha ay tegaydaad la yaabay ah. waxa wey islaanaa qayliday waxay tihi xalayaa lasoo kacshay waxaa la yidhi ummadda u sheeg waaba lay ceejiyey habeen hore awalta aamusa ceega laygu dhegi xalay marka waxaa la yidhi sheeg waxaa la yidhi cidda waa la sixray cidda waa la sixray sixirka halkaasu ku aasay kaasay ta dhaqaaqeen ma fiiri dadka ta dhaqaaqeen carruur yar oo saqiir ah oo meel lagu aasay oo dad aan waxa weeye qabiil badan ka dhalan ay dhaleen aynta soo bixiyo inay gudeen waa dad muslim waxa saas yeeli waa dad muslim waxa saas yeeli ayada loo jeedo oo dadka ma arkayaan weliba muadin masaajiday u keenay aa la yidhi salaantaana xala qarowday waxay tii cidda waa la sixray sixirkana meeshaanu ku aasan yahay ha la soo bixiyo waa sidna waa kan maradaanu ku jiraa markaasuu gube sixir waa la gubaa waa muadinkii waa la gubay kawa odaagii hagkaasuu barooranaya boyaya caruurkaas bilaahi calaykum war dadku hadday diinka ka tagaan foolxumadooda lama suuray karo maxaa la rabaa qof kastoo muslimo arkoole qof qayligayoo le xalaal la eejiyey inuu yidhaahdo dawadeeda maaha inaad qaylido ha qayliyo qofa u sheegi bidixda saddex goor canduuf kolleyba waa sheegto musiibo adaa ka shaqaynaye oo shayaadiinta la shaqeeye bal inta kale cayn bidixda canduuf u tug waxa wey ilaahay ka magan gal tuko laba ragco midig dhinaca kale isku tuug war ordal inta kale cayn waa in la hor ee in lala shaqeeyo oo la raadiyo waxa weeyaan kabaha loo gashado aragti madow subxaana allah waa arrin nasiib dara subxaan allah والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد